lbeycati beycayuu baabkan u baab yahay fii maa shay yastaiicu u kara alinsaanu qofka inuu beyco ku gala u yidhaahda wixii an awooda ama wixii ad awooda beyco ku gal ayuu baabkan u baab yahy weyaan xadiid afar kun boqol iyo toddoba-iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai alay tl abarna qutayba bn saciid qaala xaddatana sufyaan ibnu cuyeyna can cabdilahi bni diinaan waa iqa weyaan xa xadiidkuu taxwiiliyey imaamka raximah اllah qaala wuxuu yihi wabarnii imam nsa adhi wabarnii cali bni xujr wa iqatun xaafid can ismaaciil ibni jacfar ibn abi kaiir alansaari wa iqatun tabt can cabdilahi bni diinaar wa iqa can ibni cumar cabdilahi bni cumar ibn khataab radi allahu tacala canhuma qaalat cbdilahi bni cumar kunaa waxaan henay haddii aan saxaabada nabigeen ah sala allahu calayhi waali wasalam nubaayicu kuwa beyca iyo ballan kula galna nabigeena rasuul lah rasulka ale sal ll ly slam calaa samcina hadalkiisa maqalno iyo waaacat warkiis inaan yeelno uma kadibna yaquul wuxuu dhihi jir nabigana sal slm fii ma staacta hebelow wixii aad awoodo baycada aad ku gelayso oo xilli kasta oo maqal iyo ateecitaan waxay noqonaysaa wixii aad karto wa qaala cali cali ibnu xujur ayaa wuxuu yidhi qutaybe ayaan lafdigaa horlahay sida muuqata lafdigan dambana waxaa weeyaan akhbaranii cali ibnu xujur sooma sonihin wa qaala cali ibnu xujur wuxuu yidhi raximah fii ma staactum wixii aada awoodaan gruubkiinan iyo kooxdiinan saxaabada ah wixii aad awoodaan ayaad maqlaysaan oona adeecaysaan weeyaan laa yukalifu llahu nafsa ilaa wascaha xadii afarkun boqol iyo waxaa idin qoran afartan iyo ko idin qoran qaarkiin xadiidka afarkun boqol iyo siddeed iyo siddeetanaad sooma afarta meesha ka saara afarta ziyaadada meesha ka bixiyo qaala imaam nas abarna alxasan ibn muxamed azacfraani wa iqa qaala xadaana xajaaj ibn muxamed almasiisi acwar waiqatu habtan ikhtalata fi akhirihi cabni jurayj cabdimalik ibn caziiz ibn jurayj waiqatu habtan yursil waydalis qaala akhbarnii muusa ibn cuqbata waiqatu habtun faqiih imaamu fi lmahaazi waqurashi weyaan can cabdilahi bni dinar waiqa can ibni cumar radi allahu taala anuma qal cabdilahi bn cumar kuna waxaan haynay xiina nubaayic rasu rasuulka alanbeeca la galna cala samci maqlitaan waaacati yaquul wuxuu dhihi jir nabgena sal slm lana annaga wuxuu noo dhihi jiray fii ma staطactum waxaad kartaan camalka wax alle wixi awoodaan la imaada nabigeennana calayhi salaatu wasalaam waa tii saxaabadeenna uu ku yidhi waxaa weeyaan war maqla oo aeeca sow saas ma aha ismacu wa <clears throat> iyo calaykum min alacmaali maa tuiiquun camalka waxaad la imaadaan wixi aad awoodaan faina allaha laa yamalu xataa tamalu ilaahay subxana wa tacala ajarkii inuu idin kama nooga ilaa aad ka noogtaan oo idinka istaagay ilahay waa nooga macneeda ma ahan soomaadan garan marka waxaa weeyaan ilaahay subxana wa tacaala khayrkiisa uu soconi uu soconi kaama go-aaya adiga unbaa daali sidaa weeyaan macnaheeda marka wixii aad awooda marka ayadaa nabigeena wuxuu lahaa xerag wuxuu ku arkay masjidkiisa ku xihan calayhi salaat slaam laba tiir u dhexeeyo markaasuu yir xeraggan muxuu ahaa zaynab ayaa ku tukani markii ay say u tukani yaamolelki marka ay daasho oo ay dhici rabtay ab ay qabsani markaasa nabigan u la fura markaasuu camalka waxaad samaysaan wixi aad awoodaan maxaa yeele allah subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagin kama joojiyo kama nago inuu idin siiyo ilaa adinka aad ka istaagtaan markuu ad ka istaagtaan ilahayna marka waa idinka goosanaa subxaanahu wa tacaala waayo amaba yani markaa iska dhaaftaan camalka weyaan inkastoo qofka muminka camalkii astoo joogtada u wada jira hadduu ka cajiso ama uu ka xanuunsana ama uu ka safra axaadiis kale ay caddeeyen nabigeena calayi slat slam ka sugan in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in allah subxana wa tacaala uu u sii wadi xadيث afar kun boqol iyo sagaaliy sideetanaad wa xadيث صaيixa qala aimam nas abarna yعqub بn ibrahim adawrqi wa iqaة qala xadثna hushaym bashir اlwasطi wa iqaة habt yursil wayudlis tdliis اkhafiy weyaan yudlis wayursil risal اkhafiy qala xadaثna sayaar abulxakm alcanaزي alwasطi wa iqة can shacbi caamir sharaxiil shacbi wa iqaة faadil can jari bn cabdilaahi albajli radia allahu tacala canhu arda qala wuxu hi jari bn cabdilaahi baayactu nabi nabigan ayaan bayca kula galay sal slm ala samci inaan maqlo iyo wataacat inaan maqlo inaan maqlo wataacat inaan yeelo hadalkiis iyo wuxuu faro falaqiyanii oo falaqananii wuxuu ii meeriyey talqiin igu sameeyey ii meeriyey fii ma staطacti wixi aad awoodo wanusxa wa qaala wuxuu yidhi liya nabigan sal sl wanusxa walzam waxaad laazimtaa anusxa inaad u naseexayso likuli muslimin qof kastoo muslim u naseexaysan laazim ayuu nabigeeni uu yidhi calayhi salaat slam xadiid afarkun boqol iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nascnt akhbarna qutay bn saciid qala xaddatana sufyaan thawri maya ibn cuyeyna weyaan can moxamed bin kadir wa faadil can umayma binti ruqayqa wa cafwan waa saxaabiyatun atamiimiya wey radi allahu ta anha qaalat waxay tihi umayma baayacnaa rasul rasulkan ayaan bayca kula galnay fii niswatin dumar anagoo wada ah ama dumar anoo la jira ayaa nabiga baycla galnay faqaala lanaa wuxuu noo yidhi nabigana sal slm fii ma istaactunna wa aطaqtunna fii ma shay ayaad bayca ku galaysaan oo bayca idinkaga qaadaya istaactun aad kartaan ama aad awoodaan wa aad kartaan oo suuragal idiin ah ayaan bayca idinkaga qaadaya waxaadan awoodin bayca muxuu aha idinkagama qaadayo intaa waxaan ugu soo baxnay albeyc fii ma yastaiicu baabka han iyo labaatanaad baabu dikri ma calىa man baayaca alimaama wa acطaahu safqata yadihi wa hamarata qalbihi baabu dikri ma shay sheegitaan la sheegay ayuu baabkaan u baab yahay calaa man duul korkii ahaaday baayaca baycala gala imaama madaxda qofka muslimiinta imaamku ah oo acطaahu siiyey safqada yadihi gacantiisa ruxitaankeeda iyo salaamteeda marka qofka baycada la gala waa in gacanta la geliye gacanqaadka gacantiisa siiyey oo bayca kula galay kow wa amarata qalbihi qalbigiisa mirihiisana siiyey oo waxaa weeyaan toos beyca ula galay qofkaad de marba imaamkaad beyca la galo maxaa korkiisa ahaaday maxaa waxaa weeyaan laga rabaa maxaa ku waajibay waa inuu mxuu aha beycadaas laazimo waa inuusan gacanta beycada ka siibin waa inuusan mxuu ahaa ugu bixin lama ogola qofka hadduu beyca intuu la galo kadibna uu ugu baxa iyadaoo gaalnimo cad aanan la arkin arinta ayada waxaa weyaan khatar weyaan xadiidka saddex kun ama afar kun boqol iyo ko iyo sagaashanaad xadii saxiixa qaala alimaam akhbarna hanaad ibnu sari abu sari wahiqa can abi mucaawiyata moxamed bn khasm darir wahiqatun axsan asli xadiid acmash waqad yahimu fi xadiidi hayri can acmash sulayman bin hran kahili way wahiqatun tabtun yudalis can zayd ibn wahd aljuhani wa mukhadram hiqatun jaliil can cabdiraxmaan ibn cabdirabi alkacba alcaa'idi wahiqa qaala intahaytu waxaan gaaray oon u tagay ilaa cabdilaahi ibni camr ibn caasi weyaan ayaan u tagay kow wa huwa cabdulaahina jaalisun uu fadhiyo fii dili lkacba kacbada harkeeda ayuu fadhiyaa wannaasu dadkiina calayhi korkiisa mujtamicuuna waa dad way ku aruursan yihin kacbada harkeeda ayuu fadhiya dadkiina saasay uga xooman yihiinoo looga harariisan yahay qaaluufasamictu waxaan maqlay qul isagoo lam baynama bayna jeer ama goor naxnu anaga maca rasul rsulka aan la jirna fii safarin safar id nazla aw id nazalna waxaan degnay manzilan meel ayaan degnay nabiga ayaan safar la ahanay kadibna meel ayaan degnay fa minaa waxaa naga mid ahaaday man qof ayaa naga mid ahaaday yadribu khibaa'ahu teendhadiisi samaysani oo waxaa weeyaan taagani teendhadii waa in la taaga moogta oo geeda maxaa loo taaga tiirar iyo xerkihii meel looga xiro oo la taago waxay toganayaan o taaganayaan fa mina ayuu naga mid ahaaday man yadribu khibaa'ahu teendhadiisi taagto wa mina ayuu naga mid ahaaday man yantadilu toogbarto oo muxuuah leebabkii iyo falaarihii tuurto oo sidii wax u toogan lahaa barta ayaa naga mid ahaaday wa mina ayuu naga mid ahaaday man qof ayaa naga mid ahaday huwa isaga fii jashratihi xoolihiisi iyo gaadiidkiisi iyo daycadii xoolihiisi fardihii iyo awrti iyo wixii muxuua hantidii noolaha ahaa la jiro amaba oo muxuu aha mayrici amaba foofini amaba yacni ilaalin oo ka warhayni kow idnaada waxaa dhawaaqay munaadin xaaladaas iyadoo lagu sugan idnaada waxaa dhawaaqay munaadi nebiy nabiga sal slm kii u dhawaaqi jiray oo nabiga markuu dadka inuu wax ogeysiiye raba kii dhawaaqi jiray muadinka caadiga ha noqda amaba nin kale ha noqda nin baa dhawaaqay oo nabiga xagga ka socda calayhi salatu salaam wuxuu ku dhawaaqay asalaatu jaamica asalaatu salaadii jaamicatu waa mid dadka ururiso yani salaadaha in kulmiso weyaan salaad isugu imaada weeyaan erayga waxaa loo isticmaalaa salawaadka aanan faradka ahayn haddii salaada farad ay tahay waa allahu akbar allahu akbar iyo ariiqa taqaanino caamka ahaa oo xaya eh, cala salaat xaya alfalaax ay ku jirtay oo ariiqii machuudka ahaa laakiin markii salaad sunna dadka looga yeeri asalaatu jaamica sidaa weeyaan amaba arin looga yeeri waxaa weeyaan kale oo jirto arrin kaleo jirto looga yeeri asalaatu jaamica الصلاة صلاة جامعة waa mid mسلimiinta kulmisa weyaan فاجتamacna waan kulanay النبي nabiganu istagay sل sم فhaطبa nuu khudbayey oo faqال wuxuu inahu shaniya lam yakun maha nebiyu nabi qabli iga horreeyey ilaa hadduu jira kaana waxaa ade xaqan xaq calayhi korkiisa an yadulla inuu ummata ummaddiisa calaa maa yaclamu wuxu ogsoon yahay khayran lahum inuu khayr u yahay wayundirahum ugu diga maa yaclamu wuxu ogsoon yahay sharan lahum inuu shar u yahay inuu ugu digo ayaa waxaa weyan korkiisa hatood ilaahay xaq dusha ka saaray ah waina ummatakum ummadiinan asaga marka wuxuu rabaa nabigeena cala sl slam maadaama saas xaalad ay tahay oo nabi kasta od ilaahay soo bixi subxaana wa tacaala ay waajib ku tahay inuu ummaddaas ugu diga wixii shar ah wixii khayrna uu muxuu ahay tusiyo maadaama waajib saaran ay tahay ayaa nabigeena marka wuxuu marka nafarayaa ama wuxuu nooga digayaa masaa'ib imaan doonta ayuu nooga digayaa kadibna nabigeena wuxu yih sal slm waina ummatakum ummadiinan ummatan muxamadiye ah waina ummatakum ummadiina haadihi atana jucilat waxaa la yidhi caafiyatuhaa badbaadadeeda fii awali awalkeeda qaybta hore ayaa caafimaad iyo wanaag loo geliyey khayr quruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum sooma sidaa weeyaan marka quruunta hore iyo qaybta hore ayaa caafiyad iyo badbaado iyo diin wanaag iyo caqiida toosnaan iyo sharyari iyo fidniyare iyo aad ilaahay ku arsuqo subxaana wa tacaala kow wa ina aakhiraha ummaddan aakhirkeeda sayusiibahum waxaa ku dhici doona balaaun imtixaan iyo balaayo iyo umuurun arrimad yunkiruuna ay inkiri doonaan taji waxaa imaan doonta fitanun fitnooyin ayaa imaan doonta fayuraqiqu wuxuu fududaynayaa uu dabcinaya bacduha barkeed libacdin barka kale fidna imaanaysa markaasaad madaxa qabsani ood yaabi way tegi tu kala imaada tii ayaad mad mxua kasii weyn haakada tii hore ayaa marka waxay noqonaysaa mid iska fudud oo dhib weyn lahayn markii tii hore loo eego fayuraqiqu bacduhaa libacdin barkeed barka kale ayuu fududeeyaa fitantii fataji waxaa imaada alfitnatu fidna fayaquul muminu qofku muminku wuxuu dhihi haadihi fidnadan muhlikatii waa tii ahligi lahayd oo ani baabiin lahayd ayuu dhihi waa tii muxuu ahaa xaaqi lahayd oo ihaligi lahayd diintaa tii iga qaadi lahayd waa tii muxuu ahaa imtixaan igu ridi lahayd ayuu qofka muminka dhihi le muminka wuxuu dhowrani adduunkiisa maahan asal ahaan ilan adduun xogsan wax oo zaa'ila mataacu lquruur mataac inay tahay oo mxu laisku kediyo wuxuu dhowrani diintiisa markaasu le tan waa tii diinta idhaafin lahayd waa tii imtixaanka igu noqon lahayd fayaquulu wuxuu dhihi qofka muminka fayaquulu wuxuu dhihi muminka hahay fayaquul mumin wuxuu dhihi hadihi tarayta muhlikati ti ahligii laheyd weyaan uma kadib tankashifu way faydmi oo ilaahay baa faydi subxaana wa tacaala uma tajiu mid kale ayaa imaana fayaquul wuxuu dhihi haadihi tanayto labaad muhlikatii waa tii ahligi lahayd uma tashi way faydmi saasay isu daba yeelaan marka ee faman qofkii axaba jeclaad oo minkum adinka idin ka mid a an yuzaxzaxa can الnaar naar in laga fogeeyo qofkii jeclaada oo yadkhula u gala aljannata jannada faltudriku ha haleesho oo ha ka tabi timaado mowtatuhu gaaridiisa wa huwa isagana muminu mid rumaysan u ya bilah alla weyna iwal ywm اaakhir maalinta aakhiro waad aragteen hadda waxaa riddo ku dhaca oo soomaali cadcad oo soomaali maxamed oo taqaaneen dadkii aad mxuu ansaxa tacbiir ood ogeydeenoo bani fulaan iyo bani fulaan iyo bani fulaan iyo bani fulaan ahaa ummadihii la yaqaano soomaaliyeed dad kiristannimo iyo gaalnimo iyo kufri la taagan iyo tashriik iyo taliid oo nabi ciise inuu mxuu ah allah canugiisa yahay tacala allahu can dalika culuwan waa gaalnimo aan la qarsanayni soomaali gaalnimo ku faana hadda umbaan haynaa weyaan marka xaaladda markay noocaa tahay qofka waxaa weyaan naar in laga badbaadiye raba janno in la geliya doona faludriku halesh mowtatuhu geeradiisa wa isagana muminun rumaysan bilah alla weyn walyowm alaakhir maalinta aakhira walyati ila naas dadkana ha ula taga maa shay ha ula taga iyo dhaqan yuxibu jecala an yutaa ilayh in lala aado adiga maxaa rabtaa dadka inaad ka hesho minay ku caayaan minay ku xantaan minay ku dulmiyaan minay muxuu ahaa eh, ku khiyaamaan maya ma doonays adigana saa ha yeelin yacni caamil innaas bima turiid an tucaamal adiga sidii in lagula laqbaa doonaysid dadkula laqa marka saas nabigeenna waa amarkiis sala allahu alay wasalam kow waman baayaca qofkii bayca la gala imaaman imaam oo faactahu siiya safqata yadihi gacantiisa salaamteeda iyo waxaa weeyaan ballanteeda siiyo oo gacan qaado wa amarata qalbihi qalbigiisa mirihiisana siiyo oo ku kalsoonaado falyuic waxaa yeela ma staطaca intuu awooda warkiisa ha dhegaysto oo ha maqlo oo ha aeec weeyaan fain jaءa hadduu yimaado marka iyadoo xaaladda noocaa tahay axadun qof yunaasicuhu kula mulmo oo qofkaas muminiinta madaxdu ah oo waxaa beycada sharciga haysto qof kula murma oo kula dagaalami oo muxuu ahaa hadduu yimaado fain jaءa hadduu yimaado axadun qof yunaasicuhu kula murmi fadribuu waxaad garaacdaan ood goysaan raqabaة اlaakhari kii kale qoortiisa jara ayuu nabig yihi salى اllahu alayh ali wsm maxaa loo jara waa qof muslima hunguri uun madaxnimo ayaa hayse fidnada uu keena ka wey inta muslim ahoo dartiis dhiiggiisa dhiigooda u daadanaan bal waa boqolaal waa kumanaan waa malayiin korsigiisaas caagga ah ama korsigiisaas muxuu ahaa firaash yar ka samaysan oo muxuu aha kalarada guduudka iyo cagaarka iyo buluugga iyo mxuu madowga iyo caddaanka lah ood ku fariisana iyo wax yaroo muxuu aha baabuurkoo yar iyo muxuuaha dhowrkoo mootooyin oo daba orda hawlahaas intaas ummadda u haligi marka qoorta ka jar ayuu nabig sal allahu alayhi waalihi wasalam fadanawtu minhu cabdulahi bn camr casan u dhawaada yaa dhihi warka asaga hadalkaas waxaa dhihi ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibn cabdi rabi اlkacba yaa dhihi fadanawtu waxaan u dhawaaday minhu cabdulahi bn camr oo xadiidka wariyay aan u dhawaaday ibncaas weyaan faqultu waxaan idhi samicta rasuula اlah rasuulkaas maad ka maqashay qul isagoo le haada hadalkaan ad ii sheegaysa ma nabigaanad ka maqashay alay sla isagoo lah qaal wuxu nacma nabigaanan ka maqlay calayhi salatu slam wamaa yandiqu can hawa in huwa ilaa waxyun waxaa wada kale xadii xadiid ii sheega wey xadidka yar waayar dhela baab اlxadi boorin laisku booriye ayuu baabkan u baab yahay calaa taacati imaami qofka imaamka in la ateeco in laisku booriyo oo laisku gubaabiyo ayuu baabkan u baabiyay xadiidka afar kun boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamu nasai xabana moxamed bn cali moxamed ibnu cabdillah al sancani wa iqatu qaala xadaثna khalid bn xaad nujaym wa iqatu dabt qaala xadaثna shucbat waa imaamka can yaxya ibnu xusayn albajali wa iqa qaala samictu jadatii ayayda ayaan ka maqlay umi xusayn bint isxaaq ayaa la yihah waa saxaabiyad jaliila radia allahu taala anha taquul iyadoola samictu waxaan ka maqlay rasul rasuulka ayaa ka maqlay sal slm yqul isagoo le fi xajat اlwadaac wax la nasakhay maaha marka xajatulwadaac nabigeena oo alayh slat slam ayaan ka maqlay walow istucmila haddii madax lidinkaga dhiga calaykum korkiina cabdun adoon xabashiyun weliba xabashi ah e yaquudukum idinku bikitaab illahi kitaabka idinku hogaamiyo e fasmacuu lahu umaqla oo warkiisa dhegaysta waaiicuu warkiisa yeela ikhwani kiraam waxaad ogaataan ilaahay subxaana wa waa alxakiim waa xikma badane alkhabiir umuuraha baatinkooda kii ogsoon weeyaan addoon carab ood ogsoon tahay oo niminka reer quraysheedeed oo madaxooda uu muxuu ahaa jibaal iyo buur la egyahay iyo weyninka ku jiray iyo cadamada ku jirtay ilaahayna subxaana watacaala uuba fadilay nabi maxamed oo ka soo saaray sala allahu calayhi waali wasalam niminka iyaga ah ayaa waxaa lagu amar lagu siinayaa addoon xabashi ah ayaga addoommaha caadigaho carbeed ayayb waxba u arkin oo addoommo u ahaa sidoo kaleet ula laqmaayeen addoon xabashi ah hadduu madaxa idiin noqdo aeeca hadduuba kitaab kale hogaaminay subxana wa tacaala soo saa maaha marka waxaa weeyaan maxaa yeelay khilaafka shartiisa iyo dhibaatada ka ritmaysa iyo culayska ka imaana iyo burburka iyo hawaanka iyo dulliga ummadda ay gaari ayaa muxuu ahaa nabigeenna uu ogsoon yahay calayhi الsalaatu wasalaam wamaa yandiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wale soomaaliya waxbaa haysto ko baabu tarkiibi isjeclaysiin la isjeclaysiiyo ama laisku booriyo fii طaacati اimaam qofka madaxda laga dhigtay in warkiisa la yeelo ayuu baabkan u baabiya xadiidka afar kun boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas abarna yusuf ibnu saciid almasisi wa iqat xaafid qala xadadana xajaaj ibnu xajaaj ibnu moxamed alacwar almasisi wa iqatun اkhtalط في akhirihi can jurayj ana ziyaad ibnu sacd aw saciid alkhurasani wa iqatu dabt أخبره وxuu sheegay أن بن شhاب الزهري محمد شhاب الزهري أخبره inuu sheegay أن أbا سلمة بن عبدالرحمن وثيقة مكثر أخبره wuxuu sheegay أنه أbا سلمة سمع inuu ka mقلay أbا هريرة رضي الله عنه يقول isagoo ayuu ka mقلay qاala رasul رsulka وxu yhi صل سلم من أطاعني qofkii aطيca فqad أطاع الله alweyn ayuu aطيca وman caصاani qofkii u caasiyana fqad caصى الله alooyin ayuu ku caasiyey nabigeenna wuxuu le qofka hadalkayga maqlo oo aniga aeec ilahay bu aeeco qofka igu caasiya hadalkayga diidana allah ayuu muxuu ku caasiyey subxana watacala waman ataaca amiiri amiirkayga qofka aniga amiirkaan ka dhigay oon howl u dirsaday qofkii aeecana faqad aacanii waa aeecay waman casaa amiiri amiirkayga qofkii aeeca ku caasiyana faqad casaani waa igu caasiyay ayuu nabig le sala allahu calayhi waali wasalam qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi wa ulilmri minkum aayaddaas ayada ah xadiid ku so arooriyu nabigeen noo sheega sala allahu alay waslm ama cbdullahi bn cabaas ayaa mxuu ahaa fasiri weeyaan ayadaas waaiicu اllaha waaiicu rasuul wlilamri minkum waatii hore aan ugu sheekaynay waad ogeydeeno ayadaas qur-aanka laba gurub ayaa waxaa weeyaan qola waaiicu lah waaiicu rasuul wlilamri minkum ulilamri minkum taas waxaa weeyaan in qofkan hadduu marba madax yahay hadduu gaalnimo ku dhaca hadduu diinta ilaahay bedelo hadduu wax walba xumaan sameeyo hadduu xataa sidii ay qaarkood ay sheegeen nusaac kasta maalin kasta nusaac uu intuu mxuu ahaa soo telefishinka weyn soo fadhiisto ama tvgu soo fadhiisto uu zinaba wax zinaysto waxaa weeyaan ha un warkiisa la yalo haladaba un duda qolyo qaba oo mxuu ahaa huluw ku sameey iyo qolyo marka ayadda lasoo qaabo jirdhaca kacayso oo waxaa weeyaan ateecitaanka iyo hawlahaasba diidma waxayt waxaas oo kale wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum aayaddaas qur-aanka marka gruubkaasna waa khaldan yihiin gruubkana waa khaldan yihin sida saxd waxaa weeyaan aطaacatu bilmacruuf qofka hadduu marba wax macruuf fara waa lagu yeela warkiisa waa la dhegeysani wax munkar ahna laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq macnaheeda marka waxaa weeyaan markaad qofkan amiirka yahay waxaa lagu aطeeca wixii wanaag ah oo diinta ilahay aan ka hor imaanayn oo wanaagsan xumaan iyo diin alla ka hor imaad lagama yeelayn laakiin iyada oo muxuu ah xumaan uu samayna mar muxuu aha markii xumaantaasa lagu diidaya laakiin guud ahaan intidaamkii iyo eh, mxuu ahaa sistamkii jiray lama burburinayo lama burburinayo lianna marba hadduu tusbaxa go'a ood mar kale faniino ood webi ku daato wala aroortiis dhib badana wax sahlan maahan koleyba waa khibra ole naga haddii aan ummadda soomaliyeed nahay waaya xadiid afar kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala alimaam nasaint akhbarana alxasan ibnu moxamed azacfaraani waa iqa weeyaan soo isaga maaha nacam qaala xaddaana xajaaj ibnu maxamed alacwar qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi ahbarnii waxa igu warram yaclaa ibnu muslim almaki waa iqa can saciid ibni jubayr waa taqaanaan waa ninkii iqatun faqiihun waa ninkii xajaaj uu muxuu ahaa dilay raximah اllah raxmatan waasica can ibni cabaasin radi allahu taala anhuma waraxima jamic ruwaat ayaa wuxuu ka wariyey inuu yidhi ama u akhriyey qowla اllahi tabaaraka watacala yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alla ibna rumeyo atiicu llaha allweyne aeeca aiicu rasuul rasuulka alla aeeca qaala wuxuu yidhi naزlat waxay kusoo degtay fi cabdlahi bni xudaafa wliamri minkum aa ku jirta naزlat waxay kusoo degtay fii cabdilaahi ibni xudaafa ninka la yihahdo ibnu qays ibnu cadiy ayay kusoo degtay bacahu rasul rasuulka ayaa waaa mxuu madax ugu dhigay uu la bixiyey fii sariyatin gaadiile ama ciidan yar uusan nabiga la soconin oo roonda ama ilaalo ah ayaa la raaciyey marka kadibna ilaahay marka aayad mxuu ahaa markii ninkaas la bixiyey ayuu aayaddan soo dejiyey ayuha aladiina aamanuu atiicu اllaha wa atiicu rasuul wa uli اlamri minkum saas ayuu leeyahay nasuulkeeda halkaas ayay ahayd ama xilligaas ayay soo degtay baabu tashdiidi adkayn la adkeeyo fii cisyaan imaam imaamka in la caasiyo in lisaga digo oo weliba laisku adkeeyo ayuu baabkan ubaabay xadiidka afar kun boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadis xasan qaala alimaam nasai bna cmr ibn cثmaan ibn saciid alquraشhi mowlaahum waa saduq qaala xadaثna baqiyat mawleyd baqiya saduuq kaiir tadliisi can الضucafاء qaala wuxuu yihi baqiya ibn waliid axaadiiثu baqiya laysat naqiya fakun minha calى taqiya qala wuxuu yihi baqiya ibn waliid raximah اllah waraxima jamiع الruwaat xadaثna waxaa noo waran baxiir ibnu sacd aلsaxuuli alkilaaci wa iqaة tabt can khaalid ibn macdan alkilaaci wa iqaة caabid yursil kaiira waay can abi baxriyata abu baxriya wa cabdulahi bn qays alkindi wa iqaة mkhadrm can mucaad bni jabal radia allahu ta aclam اluma bاlxalaal wاxaraam waa taqaana waa mucaad bn jabal ninkii cajaa'ibta badnaa afataan anta ya mucaad <laughs> wixii isagii kala qabsada ninkii daalanaa oo salaada cisha intuu muxuu ahaa jidbooday mucaad bin jabal nabiga la soo dukaday sal sl bulyar ayuu ahaaye waxaa qaari quraan ah soo orday kadibna bani salima meesha hadda masjid alqiblatayn loo yaqaano intuu yimid kadibna baqaro u dabada qabtay waakada nin iska daalana oo raggii beeroleyda iska n xamaalatada ahaa iska shaqaysanaya saxaabada ka mid ahaa markuu xaaladda arkay kadibna uu intuu ka baxay afartii ragca tukaday gurigiis ka tagay iska quuriyey kadibna la yidhi hebel uu yidhi hebel aawe waa iska tagay munaafiqa muxuu ah yidhi kaas waa munaafiq e, allana ma jecla rasuulkiisana ma jecla hadalkaas uu muxuu ahaa tuuray kadibna subaxdii maxkamad looga yeeray markii uu dacwooday ninka saxaabigaas radi allah afatanu anta ya mucaad mucaadow ma dadka diinta ilahay ka fidnaysa subxaana wa tacaala haddii aad marka salaad daas dujinaysa suuradaha gagaaban dhexdhexaadka washamsi iyo meelahaas ku duji ummadda baqarada aad dabada u qabanaysa ka jooji ayaa nabiga uu ku yidhi sal la slm laakiin shaqooyinka aad qabto waa garanaysaano yeman markii dambe waa tii loo dirayo halkaas yeman asaga iyo waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo sayd cali markii dambena abu muusa laga sii dabageeyey taaawaca walaa takhtalifa waa garanaysaan mucaad ibn jabal radia allahu tacala canhu arda ayaa can rasulilah ka waray sal sl rsulka alle qaala rasulka inuu yidhi alghaswu duulaanka oo jidka alle lagu duula haswaan waa laba duulaan fa amaa man qof ibtaqaa dalba wajh allah wejiga alla waa aaca alimaam imaamka aeeca wa anfaqa alkariimata ay alamwaal alkariima xoolaha karaamada lah oo qiimaha lah oo muxuu ahaa qaaliga a bixiyo wajtanaba alfasaada fasaadoo dhanna noocuu ahaadaba aldaahir walbaain wanufaatahu soo joodkiisa ajrun ajrun weyaan kulluhu dhammaantii ajir buu yahay kow intuu hurda intuu soo jeedo ajrun baa u socdo waa loo qori malaa'igta kama nogeysa wa amaa man qof hazaa duula riyaa'an status iyo sumcatan ha lagaa maqlo oo ha lagaa sheeg sheego wacasa alimaam imaamkana ku caasiyo warkiisa diido wa afsada fi lardi arradana fasaadiya fasaad nooc kasta oo hadaba fa inahu isaga laa yarjicu lama soo laabto bilkafaaf sinaan lama soo laabto kafaafka waxaa weeyaan laa lii walaa calaya in adiga oo muxuu ahaa ajarna aan helin dembina aan mxuu ku soo korin inaad soo laabato oo sidaad iska cadaysina adoo cadaysi inaad soo laabato lama soo laabanayo isagoo dembi bud u ka soo laabanaya muxuu ahaa mafhuum mukhaalafaha ma garateen marka waxaa weeyaan daacatulamiirka haddii qofka laga waayo oo weliba macruufku macruufku ku aeeca xaaladaas ayuu la soo noqonaya amaba culayskaas ayaa ku jira weyaan baabu dikri maa yajibu baabu dikri maa shay sheegitaan la sheegay baabkan u yajibu u waajibay lilimaami imaamka wama yajib calayhi iyo wx isaga korkiis ahaaday imaamka maxaa waajib ku ah isagana maxaa u waajib ah oo waxaa way in loo sameeyo ay waajib tahay xadiidka afar kun boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas akhbarna cimraan ibn bakaar albazaaz waa iqa qaala xadaثna cali ibn cayaash alalhani waa iqatu tabt qaala xadaثna shucayb ibn abi xamزata alqurashi waa iqatu caabidun mowlaahum weeyaan hy alqurashi mowlaahum waa iqatu caabid qaal xadaثanii abu zinaad cabdulahi ibn dakwan waa iqa weliba waxaa weyaan habt ku dar mima xadaahu xadiidku uu sheegay cabduraxmaan ibn acraj ibn hurmus alacraj weyan waa taqaanaan waa habt mima xadii dakara uu sheegay anahu isaga samic inuu ka maqlay abaa hurayrata radia allahu taala yuxadid isagoo ka warramay can rasul rasulka ka warray sal l qaal rasulka inuu yidhi inamaa in kale ma ahan ilmaam imaamka junnatun waa gaashaan yuqaatalu waa la dagaalamayaa min waraa'ihi gadaashiisa oo yutaqaa bihi isaga ayaa laisku dhowri fain amara hadduu faro amarka bitaqwa اllahi taqwada alle ow cadala cadaalad u sameeye faina lahu isaga iu sugnaaday bidaalika taqwada alle cadaaladaas ajran ajr ee u sugnaaday wain amara hadduu fara bikayrihi cadaalad la'aan iyo taqwa la'aan hadduu muxuu aha fara faina calayhi wisran korkiisa waxaa ahaaday dembi ayuu nabig sal allahu alayh waali wasalam xadiidkan nabigeena wuxuu caddaynaa sal slm qofka imaamka ah oo muslimiinta madaxdu ah waa gaashaan oo kale isaga ayaa muslimiinta gaashaan u ah markii ay noqoto in la jihaado ama la dagaalamana isaga ayaa laisku dhowraa macnaheeda maxay tahay ummadda waa xerigga taxila haywa tusbixii xerigga isku haywa haddii marka ummadda imaam uusan jirin difaac ma helayso oo ummad difaac heli maha lianna meel nin walba dee waxay noqonaan muxuu ahaa waxsaa u kala taagan laakiin markuu imaamka jiro kalbunyan yashuddu bacduhu bacdan ayay noqonaan dad isku xiran oo saa iskugu dhegan oo in la jebiye ay fududeen ayuu noqonayaa o qodobka labaad waxaa weeyaan awooddoodii way markay midowdana awooddoodi waxay ku midoobi kartaa in ay hal jid maraan laakiin haddii toban jidood iyo labaatan jid iyo soddon jid ay kala maraan awood ma taallo intaa waxaa dheeriya imaamka laftarkiisana kudhex jirka uu ku jira halkaasay muxuu ahaa isugu soo ururayaan lidaalika raayaadkii iyo calaamadii waad garanaysaanoo saxaabada nabigeena markii lagu jiray jihaadka oo gaaladii muslimiinta ay dagaalamayeen gaaladana calanlaynhayn muslimiinta calanlaynhayn lidaalika hal calan ayaa laga yaabaa soddon afartan konton boqol laba boqol oo qof calanka inuusan dhulku dhicin raayada ayaa waxaa weeyaan ayay ku dadaalayaan ragga qaar iyagoo meydahay raayada saa u hayaan oo inu ku dhacayn ku dhegeen ha u kogeen nafta ugu dulbaxday marka markii la midaysan yahi marka oo imaamkii dhexdooda jooga oo ninka madaxda ahay oo weliba daacadda oo cadaalada alla ka baqa subxana watacaala dad difaac helay oo gaashaan helay oo isku aadan isku toosan adduunna u toosay aakhirana u toosay ay noqonayaan saas weeyaan macnaha xadidka wallahu aclam waaya baabu nasiixa lilimaam imaamka in loo naseexayo baabkan u baab yahay imaamka wax kastoo sameey ma layskaga aamusi may waa loo naseexayn xadiidka afarkun boqol iyo toddobiyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi alay akhbarna maxamed ibn mansuur maxamed jawaas waaye aljawaaز aثiqa qaala xadaثana sufyaan ibn cuyeyna qaala sa'altu waxaan weydiyey suhayl ibn abi صaalix abu صaalix asamaan zayaad dakwaan weyaan saduuqun tagayara xifdahu biaakhirihi abu صaalix ayaa dha linka suhaylka ah qaala wuxuu yidhi xadaثana sufyaan ibn cuyeyna qaala wuxuu yidhi sa'altu qultu miya ku qoran qultu iyo sa'altu waa isku mid waxaan weydiyey suhayl ibn abi صaalix ayaan weydiiyey oo qultu waxaan idhi xadaثana waxaa noo warramay camr camar ibnu dinaar weyaan iqatu tabton xuja weyaan can qacqac ibnu xakiim alkinaani waa iqa can abika aabbaha oo samaana zayaad dakwaan ah oo iqatan tabti ah qaala wuxuu yidhi ana aniga samictu waxaan ka maqlay qaaladaas waa iskale suhayl ayaa iskale samictu waxaan ka maqlay min aladii raawigii xadaa abi aabba ninka u warrama anna aan ka maqlay oo aniga aabba waa wada maqlin waa suuragal inaan gooni ugu maqlin waa suuragal xadada wuxuu ugu warramay tacadada waxaa ugu warramay rajul nin oo min ahli shaam reer shaam ayaa ugu warramay yuqaalu lahu loo yidhahdo cataa ibn yaziid aleyfi wahiqatun ah ayaa u warramay can tamiim daari saxaabiga tamiim daari waa taqaanaan tamiim daari xadiidkii xadiid aljasaasa oo dajaal iyo muxuu ahaa gacanyarahiisii jasaasadii oo halka meelahaas xeebahaas xeeba maahan adiga meel jaiirada jasiirada ku xayiran nin waa nin indhihiis soo saaray indhihiisuu soo saaray markaasuu nabigeenna calayh salaa salaam intuu u yimid magaalada madiina nabigeenna arrinta u warrama nabigeenna markii mimbarka la fuulay calayh salaa salaam oo wuxuu muxutamiima daari soo arkay saxaabada u sheegay xadiidkaas imaam muslim ka fiiriya isagoo dherar badan ood yaab u dhimanaysaan marka dajaal waxaa laga yaabaa hadda satellitka waxyaabahaas dii la raadiyo la laga yaabaa may suuragal maaha ilaahay xilligu ugu talagalay subxaana wa tacaala unbaa un la arkaya bas oo inay soo baxda ay ahayd ka hore ha ka sugin juuji maajuuj xagay ku jiraan dadka qaar waad la yaabi waay kuleeyihiin adduunka aan marnay meel baan marnay adduunka agee ku jirta agee ah, wax walba saas trobiran ku wada haynaa intee jooga juuji meesha agee joogaan ummaddaan leshay khalqa intaan leeg meel leer ba aadin adiga naftaada intaas weydii bas adigaan bini aadamka akee ah, kami oo lagu kari laaya naftaada xaggey taallaa intay ku jirtaa intay fadhidaa kemb balna tus ya ha w soo arkay xadiis dheer weyaan de hadda taanka <laughs> marka waxaa weeyaan badda ayaad ad ku ambaday oo waxaa la kacday baddia badxirankia ku dhacay kadibna waa un bil kaamil lahay un heyhaabayeen meelahaas durashaas marka da meel jaziirada arkeen ay ku soo degeen markay soo degeen oy soo degaayeenba weliba waxay ugu soo degeen bahal yaroo muxuu ahaa doon yar ay ugu soo degeen markabka ay saarnaayeen bahal yaroo ay ugu soo degeen markii ay jaziirad sii galaayeenba bahal jasaasa la yidhahdo oo waxaa weeyaan timihii ka baxay madax iyo daba la kala aqoonin oo un isla wada humbulaynays ayaa arkeen carabtana dee qalba adeeg ku taqaanaa markaas waxay ku yidhahdeen waylaka man anti inkaar allah kugu riday eh gablanta teed ahayd adig halkaas ugu bilaabeen markaasay odha dhawaaqday waxay tiri ala jasaasa jasaasaan ahay jasaasa jasaasana maxay ahayd warkia iska dhaafina keenay tiri marka waa hor qabatay way hor waa hor markaasa dajaalow inta saa loo seexiyey duldul muxuu ahaa u xiran oo gacmihii luguhi ay isku xiran yihiinoo raaraca oo ah. aad u weynin badan ayaa la dulgey war dheera dhex maray marka calaamaat asaaca xataa nebi maxamed inuu soo baxo weydiiyey war nin nebi akhir zamana soo baxay haa waa soo baxay meeshii tabariye badda weli muxuu ah, biyo ma laga caba ahaa oo weli geedihi ma laga tallaashaa waxaa saas ma yihiin su-aalo dheer marka iyaga ay weydiiyeen ay dhaheen war adiga maxadeed ninkaan qabay wuxuu yidhi war aniga idin xabisan oo idin xirnaan ahay waxaad yeelaysaa marta ninkii warra maxay tihin war nimin carab ahoo badda ay ku kacday inkaarta ay ku dhacdayo bil intaasoo m ah, bil halka ku wareersananahay ee waxaad yeeli adi maxaad ahayd markaas u warramaya waxaan kala jeeda marka tamiima daari waa ninkaas saxaabiga jaliilka ah oo xadiid aljahsaasa wariyey iyo xadiid dajaal radia allahu tacala canhu wa ardaa xadiidkaa maraan insha allahu tacala aan hadduu ilaahay na gaarsiiye waay can tamiim daari radia allahu ta qala wuxu yhi tamiim qaala rasul rsulka wuxu yh sl sl inama in kale man adiinu diinta allah annasiixatu waa nasiixa qaalu waxay dhaheen liman bay u tahay ya rasu rasuulka allow naseexay ay u tahay diinta alle qaala wuxuu yihi lah alla weyna ay naseexo tahay oo allaha la caabudo ay diinta ilahay leedahay oo yaan waxaa lala wadaajin bay leedahay walikitaabi kitaabkiisa ha barto oo ha la muxuu ahaa ha lagu dhaqmo ayay leedahay wala rasuul rasuulkiisa ay u tahay oo in la ateeca oo waxaa hadalkiisa la yeelo oo lagu salli oo haakada nasixa u tahay walaamiyat muslim muslimiinta imaamyaalkooda in warkooda la yeelo oo muxuu loo kaalmay oo la garab istaagay oo ugu tahay wa caamatihim dadkooda guud ahaanna u tahayo waxaa weeye imaamyadii ayay faraysaa in mxu unaxariistaan raciyaddii oy cadaalad u sameeyaan oy u dhimiriyaan oy hakada saas weeyaan marka diinta ilaahay sideeda waa naseexa lilaah walikitaabihi walirasuulihi waliamati muslimin caamatihim xadidka afar kun boqol iyo sideed i sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nas amat abarna yacquub ibrahim adowraqi qaala ambana cabdiraxman mahdi waa imamka qaala xadana sufyaan sufyaan thawri can suhayl ibn abi saalix can taa bn yaziid aleyfi can tamiim daari qala wuxu tamiim تميم qاala رasul رsulka وxu yh صل سلم إنma in kalma الdين diinta alla نaصيحة ونaصيحة qال waxay yihahdeen لمن yay u tahay ya rasul rsulka all qal lilah alla weyn walikitabi kitabkiisa rasul rsulkiisa walayamat muslimiinta imaamkooda imaamyaalkooda iyo caamatim caamadooda xadidka afar kun boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadيث xasن صح qال imam نس أخبرna الربيع بن سليمان بن مرادي وثيqة qال xadثna شعيب بن أبي شعيب بن ليث بن سعد ليث بن سعد المصري وثiqة نبيل فقيه qال xadثna ليث بن سعد waa imaamkii ree mصر عن بن عجلان محمد بن عجلان بن عجلان weyaan صدوq عن زيد بن أسلم الqرشي مولاهم وثiqة cاalم kاn يرسل عن القعقاء بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة cبدرحمن سقدوسي رضي الله عنه ظهر راوية الإسلام ورحم جميع رواة عن رسول رsulka ayuu ka wariy صل سلم رsulka وxuu yihi إن الdiiنa diinta النaصيحaة والنaصيحة ina diina diinta annaصiatu anai ina diina anasixatu anasixa saasuu nabiga nige sal slm qaala waxay yihahdeen liman ya rasul rasulka allo diinta allyay nasixa u tahay qaala wuxuu yidhi lilah alla weyne walikitaabi kitaabkiisa walirasul rasuulkiisa walyamati muslimiinta imamyaalkooda wacaamatihim caamadood u tahay ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam waay xadiidka afar kun iyo laba boqolaad waanuu damay cashirkeen insha allahu tabaaraka wa caw aw ninkii ahaa waay afar kun iyo iyo laba boqolaad waa xadiis xasan weyaan xasanu saxiix qaala alimam nasaai caleyh ramat lah abarna cabdilquduus ibni maxamed ibnu cabdilkabiir ibnu shucayb ibnu xabxaab abtir dheer ayaa la galay abtir soomaaliya oo kale albasri waa saduuq qaala xadaana moxamed ibnu jahdam athaqafi mawlaahum waa saduuq qaala xadaana ismail ibn jacfar ibn abi kahiir waa iqatu tabt can ibn cajlaan maxamed ibn cajlaan weyaan can qacqaa ibn xakiim can sumay sumay waa iqa alqurashi mawlaahum waa iqa sumayigaas sumay ayaa la yihahdaa عن cubayd اللahi iبن مqسم الqرشhi ثiqة مشهوur عن أbي صالح عن أbي هريرaةa أنa rasul rasulk sل sلم qal rasulkan وu diinu diinta النaصيحaة والنaصيحة qal waxay yihahdeen لمن yaa u ta ya rasul rasuulka allow qal wxu lilah alla weyn walikitaabi kitabkiisa rasul rasuulkiisa walayamita muslimiinta imaamyaalkooda wacaamatihim caamadooda ayuu u yahay weyaan hada wallahu aclam w sal اllah slm abdi rasul mustaفaa